بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المسلف رحمه الله سفره إلى الشام وتجارته في مال خديجة درسي لي هره وهبيك بيه مركان كهدين حلف الفضول qabaa'ilkii oo quraysh ka tirsanaa yaan shanta ahaa ee xilfiga gaaray markaan tirinayay banu tamiimaan meesha ku ugu dambeeya waa banu taymin weeye maaha banu tamiim ta labaad waxay iigu baraarujiyeen walaalaha waxdarsiga dhegaysto markii aan shaqu sadri maraynay wa jaaa alkhilmaanu markaan idhi inaan ka tegay yascawna kelimadaas inaan ka booday oo ahayd wajaaa alkhilmaanu yascawna ilaa ummihi hooyadiibay u degdegeenay aadeen intaas weyaan labadaa kelimaan raba inaan kaga noqdo waan jeclaan lahaa bani aadanaan ahay markii aan maaragtay sahwi ugu dhaco ama wax ka boodayna inay baraarujisaan insha allahu tacaala si aanan inta waqtigaba uusan gudbin aan maaragtay ugu soo noqonno safaruhu ila shaam wa tijaaratuhu fii maali khadiija maadaama xayaatadiisii aan ka soo baxnay nebiga calayhi salaatu wasalaam camalkii iyo shaqadii uu hayay halkan wuxuu nagu barayaa musanifka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam tijaaradii khadiija bintu khuwaylidin radi allahu canha intuusan guursanin ganacsigii uu iyada u hayay iyo safarkiisii iyada ugu safrayo halkaa iyo shaam uu safray ayuu musanifku ka waramaya wuxuu leeyahay musanifka raximahullah wa kaanat khadiijatu bintu khuwaylidin radia allahu canha min afdali nisaa'i qurayshin sharafan wamaala wa kaanat waxay ahayd khadiijatu bintu khuwaylidin khadiijo oo ina khuwaylid ah radia allahu canha ilaahiga ka raadi noqdee min afdali nisaai qurayshin quraysh dumarkooda kuwa ugu fadliga badan oo ugu wanaaga badan ayay ka mid ahayd sharafan xagga sharafta iyo qiimaha wa maalan xagga xoolahana kuwa ugu fiican oo ugu fadliga badan ugu wanaagsan ayay ka mid ahayd wa kaanat tucii maalaha litijaari wa kaanat waxay ahayd khadiija tucii maalaha xoolaheeda bay siin jirto u dhiibi jirtay litujaari ganacsatada ayay u dhiibi jirtay yabtajiruuna fiihi inay ugu ganacsadaan ayada calaa ujratin kiro inay ugu shaqeeyaan dad tujaaro ganacsatahay xoolaha u dhiibi jirtay kirayna ka siin jirtay si ay ugu shaqeeyaan falamaa samicat can nabiyi sal allahu alayh waali wasalam markii ay maqashay nabiga calayhi salaatu wasalaam amaanadiisa iyo sharaftiisa iyo ay maqashay caradat calayhi maa laha xoolaheedii bay u bandhigtay maxayna yacni tijaara ahaan inuu ugu shaqeeyo ayay ugu bandhigtay waxay ugu bandhigtay liyakhruja inuu baxo fiihi xoolihii inuu la baxo ila shaami shaam inuu la aado taajiran isagoo mid ganacsanaya ah xoolaheedii inuu inka qaado ganacsatadii kale ay ka soo wareejisay asagao u dhiibtay si uu ugu ganacsado shaam iyo halkaa uu aado maxaa yeele quraysh dad ganacsataa bay ahaayeen dhankaa shaam oo falastiin ilaa urdun ilaa labnaan dhulkaasoo dhan bay aadi jireen ilaa suuriya halkaasay ganacsiga u aadi jireen wa tuctiihi marka ay nebigana siiso calayhi salaatu wasalaam afdala ma actathu hayrahu afdala ma shay kan ugu wanaag badan oo kiro ah actathu ay siisay hayrahu dadkii kale ay siin jirtay nebiga waxaan ahayn wixii ay siin jirtay mid ka wanaag badan inay siiso kiradii ijaaradii dadka kale ay ka qaadan jireen ijaaro ka badan inay siiso maadaama xoolaheeda uu ku shaqaynayo aaminna yahay sidii nabigu uu ka yeelay calayhi salaatu wasalaam wakharaja rasuulu llahi sala allah alayh wasalam nabiga calayhi baxay maca hulaamiha maysarata addoonkeedii maysara ahaa isagoo la jiro ayuu ila shaami shaam ayuu aaday xoolahayda isagoo ku ganacsanayo oo ku shaqaynayabuu halkaa shaam aaday waxayna rafiiq uga dhigtay addoonkeedii oo maysara la yidhaahdo bay nebiga inuu u khidmeeyo la shaqeeyo ayay ugu dhiibtay weyaan fabaaca nebiga waxbuu iibiyey wabtaaca waxna wuu soo gatay baaca isaga xoolihii uu watay ayuu iibshay wey wabtaacana bimacnaa ishtaraa wey wuu soo gatay alaabo kale markuu wixii iibiyey ayuu soo iibsaday wa rabixa wuu ribxayo faa'iido buu ka helay ribxan cadiima ribix weynna tijaaradiisii ganacsigiisii wuu ka helay weyaan waxasala fii maaliha khadiijo xoolaheedii waxay maaragtay u xasilay min albarakati barakada ilaahay uu nabiylaahi maxamed ku manaystay maa shay bay ka heshay oo u xasilay lam yaxsul min qablu horay aanan u xasilin oysan u helin xoolo ay ganacsatadii hore aynan keeni jirin ayaa ilaahay nabilaahi maxamed sababtii ku siiyey xoolihii uu u barakeeyey uma rajaca ilaa maka nabiga markuu u soo noqday waadda alamaana ammaanadiina waa uu guta markuu shaam ka soo laabtay xoolihii ammaanada ahaa ee khadiijo u dhiibatay siday ahayd ayuu nabigu u gutay salawaatu ullahi wasalaamu calayh iwaajigu bikhadiija guurkiisii nabilaahi maxamed uu guursanayay khadiijata bintu khuwaylidin radi allahu canha ayuu meesha nooga warramaya wara'at khadiijatu khadiija waxay aragtay min alamaanati walbaraka ammaanadii nebiga oo xoolihii siday ahayd oo u gutay iyo barakadii xoolaha fawaa'ida badan ilaahay ka siiyey ayay waxay ka aragtay maa yubhiru lquluuba ay maa yudiiqu lquluuba wax qalbiga ifiyo ou la nuuro ayay ka heshay weeyaan aada qalbigeeda ugu farxay oo qalbigeeda u calayha ayada waxaa u sheekeeyey maysaratu adoonkeedii oy nebiga ku darto maysaro ahaa ayay wuxuu uga sheekeeyey maa ra'aa fi nabiyi sal allahu calayh waali wasalam wixii nebiga uu ku arkay oo markuu la safriyey uu ku arkayo min karami shamaa'il dabeecadaha wanaagsan dabeecadaha tooda wanaagsan ka midihii ayuu uga sheekeeyey iyo wa cuduubati alkhilaali sifaadka kuwooda macaan dhaqanka fiican iyo sifooy tilmaamaha wan wanaagsano nebigu lahaa intuu la safrayey ayuu khadiijo uga sheekeeyey wuxuu nebiga ka arkay yuqaalu waxaa la yidhaahdaa buu yidhi musanifka wa bacd alkhawaariqi waxyaala khaaruqalcaadaana waa uga sheekeeyey bacd alkhawaariq waxyaala khaaruqalcaada waxaa waxyaala mucjizaad ah oo ay caadada dadka ka baxsan na wuu uga sheekeeyey oo nebigu ku arkay oy ka mid tahay milu tadliili lmalakayni lahu fi lxari milu tadliili lmalakayni laba malag haraynteed ay hareeyeen lahu nebiga ay hoos har ay u sameeyeenoo filxari kuleylka ay uga sameeyeenna maysara baa arkay markaasuu uga sheekeeyey khadiija weyaan yani ayada waqti kulul ah baa ilaahay laba malg u soo diray say u hareeyaanoo qoraxdii uga hareeyaan har uu helo arintaasuu khadiijo uga sheekeeyey maysara fa khadiijatu khadiijo marka waxay dareentay binayli bugyatihaa fiihi qasadkeedii buqya waxaa la yidhahdaa dalabkeedii waxay doonaysay wy wixi ay doonaysay gaaritaankeedii ay gaarto fiihi nebiga dhexdiisa ay ka gaarayso ayay dareenta durbadeeda muraadkeedii danteedii inay gaarayso marba haddii nebiga ay maaragtay mucaamalo ay dhex martay sidaasay dareentay weyaan marka macnaheedu waxa weeye inay guursatay niyeysatay wy oo nebiga uu guursado ayay doontay sidaa darteed bay fa arsalad waxay dirtay ilayhi nabiga waxay u dirtay calayhi salaatu wasalaam ixdaa sadiiqaatiha saaxiibadeeda gabdhaha ah mid ka mida ayay u dirtay nabigay u diraysaa tubdii raqbataha ayadoo gabadhaa u muujinayso doonisteeda raqbataha doonisteeda fi ziwaaji bihi nabiga inay guursato ay doonayso ayadoo u muujisay ayay gabadhaa dirsatay ay tiri iila soo hadal nabiga calayhi salaatu wasalaam marka gabadhaas hadda ma uunan sheegin musanifka laakiin kutubta kale markay tilmaamayaan waxaa la yidhaahdaa nafiisa bintu umaya ayaa la gabadhaas gabadhaasee dirsatay oo khadiijo saxiibteed ah si ay nebiga calayhi salaatu wasalaam warkii ugu sheegto marka halkaas waxaad garanaysaa haweenta dumarka naftooda inay dirsan karaan ninkii ay is yidhaahdaan waa kufkaaga oo waad guursan kartaa inay qof kale u dirsan karto oo ay dhihi karta iila soo hadal inaysan waxba ku jabnayn arrintii bay marka nafiisa soo gaarsiisay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii warkii uu soo gaaro khadiijo inay guursato ay doonayso waradia nabiyu sal allahu calayh ali wasalam bidalika nabigana arrinkaa wuu ku raadi noqday salawaatulahi wasalaamu calayh in khadiijo ou guursado raadi buu ku noqday arrintiiba marka uu istaagay wa kallama acmaamahu adeeradiibuu marka la hadlay oo arrintan yacni khadiijo inuu guursado uu doonayo ayuu u sheegay si ay ugu doonaan ay dadkeedii ahalkeedii iyo owliyadeedii ay uga doonaan fakhatabuuha way u dooneen adeeradii fakhatabuu adeeradii way dooneen khid baa layidhahdaa waa doonistii wey haa khadiijo bay dooneen lahu nabigay u dooneen ilaa cammihaa adeerkeed camr bni asadin camr ibni asad la yidhaahdo adeerkeed oo camr ibni asad la yidhaahdo ayay ka dooneen inuu maaragtay eh, khadiijo nabiylaahi moxamed oo guursado calayhi salaatu wasalaam fazawajahaa khadiijo waxaa guuriyey cammuhaa adeerkeed ayaa guuriyey oo camr bni asada binabiyi sal allahu calayh ali wasalam nebiguuna u guuriyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuuna ugu guuriyey fii maxdarin min bani haashimin yacnii meel reer bani haashim ay goobjoog yihiin maxdarkoodii meeshay ku soo urureenay yimaadeen gogashaas ayayna maaragtay ugu guuriyey weyaan fii maxdarin min bani haashim reer bani haashim meel ay goobjoog yihiin maxdar ay soo xaadireen ayuu ugu guuriyey wa ru'asaa'i qurayshin quraysh madaxdeedii meel ay goobjoog ahaayeen baa loogu guuriyey weyaan calaa sadaaqin meherna waa loogu guuriyey qadruhu qadarkiisa iyo maaragtay uu yahay ishruuna bakra labaatan halaad ayaa lagu guuri wa qiila waxaa layidhi sittu bakaraatin amase yani waxaa la yidhaahdaa lix halaad lix qaalmood ayaa loogu guuriyey waa la yidhaahdaa marka albakru marka la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa waa alfata min alibili midka albakru haddaad tidhahdoo ta aadan ku darin waa yani waxaa la yidhaahdaa waa ratiga ama qurbaca wixii la yidhaahdaba laakiin haddii bakratun la yidhaahdo wa alunha bakratun baa la yidhaahdaa marka bakratun ayaa waxaa loo jeedaa yani maaragtay halahaas baa loo jeedaa qaalmahaas labaatan qaalmood oo geela ama waxaa la yidhahdaa lix qaalmood oo geela baa la yidhahdaa bakaraad waxaa kaloo lagu jamciyaa waxaa kaloo la yidhaahdaa albakaraad baan ujeedaa waxaa la yidhaahdaa alxalaqu allatii fii xilyati sayfi shabiihatun bifatxi nisaai baa la yidhahda waxay kaloo ku tilmaamaan waa yani maaragtay garaangar camal maxaa la yidhaahdaa silsiladaha oo kaleeto oo seeftoo kaleeto maaragtay waxa lagu qurxiyoo kaleeto la mid ah laakiin shaabahdo haweenka fargashigooda iyo lugaha iyo gacmaha waxa ay gashtaan oo kale shaabaha la yidhaahda hadda waxaa loo jeedaa bakaradaani waa geeliy weeyaan labaatankaas geela ama lix geela baa lagu guuriyey weeyaan wa kaana aladii alqaa khudbata nikaaxi huwa cammuhu abu aalibin markuu adeer uu siiyey khudbada qofkii marka maaragtay akhriyey oo warka jeediyey yuu ahaa nabiga adeerkiibuu ahaa abu taalib oo kifaaladiisa uu ku jiray ayuu ahaa wa kaana aladii kii wuxuu ahaa alqaa khudbata nikaaxi nikaaxa khudbadiisii jeediyey oo akhriyey wuxuu ahaa huwa camuhu abu aalibin nabiga adeerkii oo abu aalibah ayuu ahaa weeyaan faxamid allaha allou ammaanay waatnaa calayhi allah buu ammaanay ou faaniyey uma dakara markaasuu haddana wuxuu ka sheekeeyey sharafa nasabi nabiga nasabkiisa sharafta uu leeyahay iyo dadka uu ka dhashay iyo wa fadla nabiyi sal allahu calayh ali wasalam nebiga fadligiisa iyo dheeraadka uu shabaabka iyo dhallinyarada la dheeraadka uu rabbi ka siiye buu ka sheekeeyey uma dakara markaa kabacdi buu abu aalib wuxuu sheegay oo xusay kalimat alcaqdi yani nikaaxii kelimadiisii buu sheegay wa bayana asadaaqa maharkiina waa uu caddeeye weyaan marka guurka noocana waa guurka diinteen islaamka ay soo reebtay wey lanna wakhtigii jaahiliga sidaad ogtihiin waxaa la isku guursan jiray afar arimood bay isku guursan jireen nikaax waxaa la dhihi jiray nikaax albaqaaya haween guryo inta furto calamada iska taagto oo nin walba uu tago nikaaxulbaqaaya baa la dhihi jiray jaahiligi waa la yiqiinay iyo nikaaxul akhdaan ka labaad kuwa maaragtay saaxiib sareed la yidhaahdo haweenbaa waxay la heshiinaysaa saddex nin afar nin wax toban ka yar baa ay naag u tahay oo wadaagaya markaasay hadday ilmo dhasho iyo ilmaha markay caloosheeda galaan ay dhasho ilmaha uu soo baxay bay u yeeraysaa inta u tegi jirtoo dhan markaasay ninkay rabto ay leedahay adou waladkaadii yahay ma diidi kartana ma ayeen jirin midda saddexaad guurkii saddexaad oo jaahiliga isku guursan jireen istibdaaca la yidhaahda waxa weeye nin baa wuxuu xaas buu qabaa haween buu qabaa haweentaa uu qabo ayuu wuxuu rabaa wiil dilaa ahoo bahal ahoo dagaal badan oo geesiya inay u dhasho buu rabaa markaasuu nin la yaqaano caanahoo geesiyahoo la yaqaano ayuu wuxuu samaynayaa markii ay xaydka ka qubaysato oo xaydka ay ka daahir noqoto asagoonan u tegin ayuu wuxuu leeyahay orodo caawa hebel la soo seexo ninkii geesiga ahaa orodo la soo seexo markaasay la seexanaysaa markay la soo seexato oo ninkaas xaajadiisa uu ka soo guto kii naagtaan qabay u tagi maayo ilaa uu ka hubsado inay ilmo ka soo qaaday inaysan soo qaadin markay ilmo soo qaado caloosheeda ilmo galaan oo ogaado marka kadib buu maaragtay hawe xaas ka dhigan jiray yacni rafadoodana maqsadka uu leeyahay ninkaasoo kale ha kuu dhasho ayuu maqsadkiisu yahay maarata oo geesiga ah ha kuu dhasho buu leeyahay nikaaxaasna waa midka saddexaad wey saddexdaa nikaax oo jaahiliga isticmaali jireen shareecadan islaamka waa la joojiyey waa la reebay wey maxaa laga soo reebay nikaaxa afraad oo caaisha radi allahu canha fii saxiixi albukhaari xadiidka ku sugan ay tilmaamayso ay leedahay nikaaxu nnaasi alyowm maanta sida ay dadku isku guursadaan kaa wey nikaaxu nnaasi alyowmana waa maxay waa sida hadda yani maaragtay meesha noogu cado nabiyulaahi moxamed oo wax u doontay wey gabadha in weligeedii la weydiisto yani maaragtay nikaaxii la iclaaniyo ay dadku ogaadaan kaasaa la yidhaahda nikaaxu naasi lyowm ka shareecada ay ka soo reebtana waa kaawan inta kale lama ogola shareecadeenna way waa la ilqeeyey waana muxaram in la sameeyo marka sidaa darteed nikaaxaan hadda annaga soomaalida aan naqaano gabadha lala baxsado aabbaheed habarteed lagala cararo aabbaheed iyo ahalkeedii o lagala baxsadaay shareecada islaamku ka mid maaha wax la yaqaanana maaha gabadhaan inbaa soo korsada weliday leedahay weligeedaa guurinaayo weligeed inuu guuriyaal rabaa hadday weli weydo ama awliyo badan ay ku dagaalamaan anaa guurinay anaa guurinaya gabadhiina guurkeedii la diido wuxuu nabigeenna leeyahay calayhi salaatu wasalaam fasuldaanu weliyu man laa waliya lahu markaasoo kale suldaanka qaadiga muslimka xaakimka ayaa iska leh laakiin gabadhu wilaaye ay leedahay marna ma jirto wadaad baa masaajidka soomaalida inta loogu imaada shiikhow gabadhaa nooma helin ala leeyahay aabbaheed inta lagala soo cararo masaajid lala tago wadaadkan wilaayadu leeyahay waa maxay masuldaanbaa awoodda uu leeyahay waa maxay barri hadday labadaan isqabsadaan awood uu ku kala saara ma leeyahay ma leh saa darteed wax wilaayaha uu leeyahay ma jiro aaniyan gabadhu wilaaye ma leh wilaayadu waxaa iskale owliyadeeda iskale awliyadii baan lagala cararaab oo wuxuu leeya wadaadkii markii loo keeno gabadhii wuxuu leeya aniga xaakim iga dhigo aniga xaakim iga dhigo adaan kaa xaakim dhigta i saasay yidhahdaan soo ma arkin xaggee xaakim u noqon adigana xaakim ma tihin ayadana waxay leedahay ay bixin kartaa ee jirto maxaa yeele wilaayaba maba lehba walidaalika nabigeennu wuxuu yidhi haween kasta oo ayada isguuriso biqayri idni waliyaha fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baail marka masaladaas inaa haddaan soomaalina ku baraarugnaa la rabaa gabadhan weligeedii ka doon hadduu kuu diido bax ku yidhaahdo ka tag faraha ka qaad dumar ilaahay badshay raadso haddaa iyada ka fuqi weydo soo wuxuu kuugu diiday baa la fiirinaya madiinu kuugu diiday oo diin ahaan wax shay diinku ogol yahay buu diidan yahay yani wuxuu leeyahay maaragtay gabadhayda ma dhaqan kartid yani waxa weeye maaragtay eh, masaariif uma haysid eh, kuf uma tihidoo maaragtay akhlaaqdii iyo lagaamahayo iyo diinkii lagaamahayo hadduu sidaa yidhaahdo xaquu leeyahay weliga waa u diidi karaa waa u diidi karaa gabadhiisa laakiin hadduu yidhaahdo anigu reer hebel isma guursane ordo ord naga tag nadhaaf aniga reer hebel isma aragne gabadhii iyo ninkuna ay israbaan wuxuu samaynayaa markaasi qaadiga u tegaya qaadiga muslimiinta madaxda u ah buu gabadhii iyo isagaba ay tegayaan leanna shay sharci aho wanaagsan buu sharci darro ku diidaya qaadiga markaasoo kale xaq wuxuu u leeyahay inuu u yeero aabbihii ama ninkii wilaayada iska lahaa oo diiday maxaa gabadhan ugu diiday buu leeyahay hadduu yidhaahdo shay sharciya ou sheego hadda qaadiga xaq uu leeyahay shay sharciya hadduu jiro sharci darro markuu sheegto qaadiga wuxuu ku amrayaa hadda u guuri fadhigaan aan fadhina u guuri buu leeyahy hadduu diido isagoo fadhiya qaadigu ku meerinaya saasoo kale maaragtay shareecadu qabtaa laakiin gabar layskala cararo war dad baa soo korsaday oo wax soo bartay oo cumri ku dhumiya xoolo miyaa markaa la baxsanayso xadayso sax ma ah marka bahasha masaafada la yidhaahdo wax nala qaba ani maba qaano soomaalida wax la qaba maba garanayba caalam islaami dhan naba cid la qabtaa male hadda dadkan la yidhaahdo shibu qaaral hindiya degan eshiyaanka dadka la muslimiinta ah sida eh, maaratay eh, maxaa bakistaanta iyo hindida iyo bangaladeeshka iyo dadka muslimiinta ah, weliga shardi agtooda kama aha saad ogtihiin weli ma shardeeyayaan xadiidkaas agtooda ma ansixin oo nebigu yidhi laa nikaaxa ilaa biweliyin ma ictibaariyaan leanna waa xanaaf waa dad xanafiyiino ayagoona weli aanan ictibaarinin haddana maxay leeyihiin haddana waxay leeyihiin nin la cararaya gabadhii kuma jiro waxaa lagu guurinaya weligeedii iyo dadkiio jooga ayaa loo guuriyaaye nin la baxsigaan oo masaafada la yidhaahdo ma yaqaanaan ayagoo xataa weli aana shardiyeynin lalama cararo haddana gabadhii wey marka dhaqankaas waa dhaqan xun oo u baahan in dadka muslimiinta ah yani loo sheego lagu baraarujiyo u baahan wey kaaleh qaadiga odhanayo kaalay aniga maaragtay ee iga xaakim dhigo wadaadka dhahay gabadhiisa in lala cararo ma ogolo gabdhihii muslimkana waa maaragta saasuu samaynaya reebaadiyaha waxay ii sheegeen gabadhooda nin la cararaya odagiiba wuxuu ka soo dabaqaadana buraasho biyaa markaasuu caaw meeshuu ku hoyna waa sina kula hoyanaya waa kasii carara markaasuu la carara gabadhuu la baxsanaya meeshuu daguu ka daba tegaa odagan marka waxaasoo kale wax diin qabtaa ma aqaabo waalidkii gabadhan soo korsado lagala cararay ma jiro marka maxalshaahidkaygu waxa weeye nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam diinka uu noo keenay waa xadiidka caaisha nikaaxu naasi yow gabdhaha in weligooda laga doono weeyaan wuu dhammaystirmay haada ziwaaju guurkaas oo nabilaahi maxamed khadiijo loo guuriyey bacda rujuucihi nabiga sal allahu calayh ali wasalam soo noqoshadiisii min ashaami shaam uu ka soo noqday bishahrayni wa ayaamin laba bilood iyo maalmo kabacdi ayuu dhacay weyaan markuu ka soo noqday tijaaradii uu keenay oo laba bilood iyo maalmo la joogay baa nikaaxaasoo dhammaystirmay wy wa kaana cumruhu nabiga calayhi salaatu wasalaam cumrigiisi iyo da'diisu waxay ahayd in daaka waqtigaasi sana sano ayaa cumrigiisu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ama khadiijatu khadiija bintu quwaylidin ayadana fal ashharu sida mashhuurka ahoo caanka ahoo la garanay anna sinnahaa dadeedu waxay ahayd dadeedu kaanat waxay ahayd arbaiina sana afartan sano ayay ahayd wey waqiila waxaa la yidhi amaaniya waishriina sana sideed iyo labaatan sanay jirtay waqiila hayra dalika ama wax kalaaba la sheegayba labada aan ahayd sano ama laakiin sida mashhuurka ahe riwaayaadka u badan yihiin dadeedu bay ahayd marka nabiga meeqasana ka weyn tahay soma sana ka weyn marka halkaa maxaa ka garanaysaa hebla habar waayo ma guursanayo hadhihi haddaa wiil tahay islaam waa guursan kartaa nabilaahi maxameda islaan shan iyo toban sana ka weyn guursatay marka waa guursan kartaa iyadana kuu bannaan tahay weyaan wa kaanat walan waxay ahayd tan ugu horayso kaanat walan markeedii hore ay fii wali markeedii hore waxay ahayd mutazawijatan mid la qabay oo la qabay bay ahayd oo mutazawija ahayd oo uu qabay bicatiiq ibni caa'idin almakhzuumiy yani ninkii ugu horeeyey oo guursaday markii gabadha ahayd khadiija catiiq ibni caa'id almaqzuumi oo reer bani maqsuum ka mid ah ayuu ahaa weeyaan fa maata canha ninkaasi wuu ka dhintay wa tasawajahaa waxa kaloo guursaday haddana abuhaalata ataymiyu ninka abuhaalo la yidhaahdo oo reer bani taym ka mid ah, ayaa isna guursaday fa maata canhaa iyadana wuu ka dhintay aydan sidoo kale sidoo catiiq u dhintay oo kale ayuu asna uga dhintay weyaan laakiin catiiq waxba uma aynan dhalini ninkan oo la yidhaahdo abuhaala ayaa waxay u dhashay walad bay u dhashay marka famaata canha ayda sidoo kale ayuu uga dhintay bacda an taraka laha bacda an taraka marka uu ka tegey waladan walad oo minhaa ayada xaggeeda ka ahaaday lahu asaga uga tagtay weyaan asaga uu leeyahay ilma hal cunugu ay u dhashay markii ay dhashay dabadeed ayuu dhintay weyaan halkaa cunugay u dhashay weyaan marka haweenka garoobada ahna nabigeennu waa guursan jiray salawaatullahi wasalaamu calayh inta dumaroo nebigu guursaday wax gaban ahayd caaisha unbaa kaga jirtay inta kale garoobbay wada ahaayeen marka haween laga dhintay haween la furay waxoo dhanba nebigu waa guursan jiray salawaatullahi wasalaamu calayhi marka sunnada nebigana in lagu dhaqmo way fiican tahay weeyaan uma xarasa wuxuu ku dadaalay uma xarasa waxaa dadaalay calaa ziwaajiha markii labadaa nin ay ka dhinteen khadiija guurkeedii in la guursado waxaa ku dadaalay kibaaru ru'asaa'i qurayshi quraysh madaxdeedii kuwa ugu waaweynaa ayaa soo doonay inay guursadaan darteed faabat wayna diiday weyaan xataa ragibat ilaa ay ka jeclaato fii rasuulillaahi sal allahu calayh ali wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka jeclaato oo watasawajat ay guursatay bihi nebiga ay guursatay salawaatu llahi wasalaamu calayh marka raqiba haddii fii ay raacdo waa jacaylaa la yidhaahda raqiba hadday can raacdana waa nacaybka weeyaan hadda raqiba fii rasuulilahi sal la ala wslam fii zawaaji rasuulilah nabiga guurkiisii ay ka jeclaato watasawajat bihi ayna guursatay fasacidat way guulaysatay bihi way nabiga calayhi salaatu wasalaam way ku liibaantay sacaadatan liibaan oo yaqbitu calayha ay ku xastaan oo ama ay ku kantaan alwaluuna walaakhiruuna dadkii horeeye kuwa dambaba ay aad ku xastaan khadiija ayay ku guulaysatay liibaan ayay ka heshay guurka nabiga ay guursatay waa ay ku faaiiday islaamnimadii bay ka heshay qofka ugu horeeyo dadka islaamnimada ugu hormaray bay ahayd waad ogtihiin inta owlaad iyo ilaahay uu ka siiyana waa kasii badan tahay weyaan waxa weyaan walu aswaajihi sal llahu alayh ali wasalam nabiga xaasaskiisa tii ugu horraysay wey lam yatazawaj ma uunan guursanin calayhaa dusheeda lama guursanin hayrahaa mid kale lama uusan guursanin iyada ou qabo haween kale lama guursanin weyaan xataa maatat ilaa ay ka dhimato khadiijo ilaa ay ka dhimato xaas kale nabiga lama guursanin ilaa ilaahay uu ka oofsado wa kullu wlaadihi sal allahu calayh ali wasalam nebiga caruurtiisa oo idin dhammaantood minha khadiijo xaggeeda ka ahaaday ilaa ibraahiim ibraahiim mooye fainahu ibraahiim min maariyati alqibtiya gabadha maariya la yidhaahdo ayaa u dhashay oo ree masar ahayd oo qibtiyad ahayd ayaa u dhashay weeyaan maariya alqibtiya ayaa ibraahim u dhashay inta kale awlaada kale waxa weeye khadiijo unbaa u dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam aswaajtii kale iyo xaasaska kaleo nabiga guursaday mid wax u dhashay kuma jirta weeyaan awlaaduhu sal allahu calayh ali wasalam khadiija caruurtii khadiija oo nabiyulaahi maxamed ay u dhashay caruurtiisii khadiije ay u dhashay buu halkan loogu sheegi hum awlaadaasi khadiije ee u dhashay alqaasimu waa qaasim uma zaynabun gabadha zaynabo la yidhaahdo uma ruqaya gabadha ruqayo la yidhaahdo uma ummu kulfuumin ummu kulfuum gabadha la yidhaahdo uma faaimatun faaima gabadha la yidhaahdo uma cabdullaahi lixdaas caruur ayay u dhashay weeyaan waa laba wiil iyo afar gabdhood weeyaan bay u dhashay qasim waa midka nabiylaahi muxamed kunyadiisa loogu magacaabo abulqaasimaa la yidhahda nabiga calayhi salaatu wasalaam abulqaasim loo yaqaano wa qiila hayra dalika kuwaa waxaan ahaynna waa la sheegay fii cadadihim tiradooda dhexdan ka badanna waa la sheegaa wa tartiibihim sida ay u kala horeeyaanna sidaan aan u sheegnay si aan ahayn waa loo sheegaa weyaan waa la yidhi wey yani hadda wuxuu u hormariyey qaasim inuu u weyn yahay ku xigto ruqayo ku xigto um umm kulsuum ku xigto faadima ku xigto cabdulaahi u yaryahay saasuu ka dhigi tartiibtaas waxaan ahaynna waa la sheegay oo kutubta waa ay sheegeen buu waqad maata albanuuna wiilashii dhammaantood waa ay dhinteen kulluhum dhammaantood sikaaran ayagoo yaryar bay dhinteen labadaa wiil oo khadiijo ay dhashay iyo ibraahim oo maariya alqibtiya ee u dhashayba yaraantiiba ilmihiisa wiilashiisoo dhan ku dhinteen wa ama albanaatu gabdhahan afarta ihi faqad adrakna waxay soo gaareen kulluhumna dhammaantood zamana nubuwati nebinimadii zamankeedii way soo gaareen markii nabiga afartan sano uu gaaray oo ilaahay uu soo diray na waa ay gaareen weyaan markaasay fa aslamna dhammaantood way islaameen gabdhihii afarta ah wahaajarna wayna soo hijroodeen oo maaratay markay ka hijroodeen madiina nabiga ugu tageen uma tawafaahunna waxaa oofsaday almowtu geeridii waa ay dhinteen weya qabla nabiyi sal allahu calayh wali wasalam nabiyulaahi muxamed hortii ayay dhinteen ilaa faatimata faatima mooye radi allahu canha faaimo mooye saddexda gabdhoodoo kale zaynaba iyo ruqaya iyo umkultuum saddexdaba nebigoo nool ayay dhinteenoo waa ka hormareen weyan faaima laakiin way ka dambaysay fainaha faaima caashat way noolayd bacdahu sal allahu calayh ali wasalam nebiga gadaashii markuu dhintay dabadeed ayay sittata ashhurin lix bilood bay ka dambaysay lix bilood ka bacdina ayadana ilaahay baa oogsaday subxaana wa wuxuu musanifku meeshaan noogu sheegayaa kacbada oo dib u hadhayn lagu sameeyey dib loo dhisay iyo markay isku qabsadeen siduu nebigu u kala xukumay xukunka qisadiisii ayuu noogu sheegay binaa lbeyti kacbada dhisitaankeedii beytka oo kacbadii loo jeeda dhisinteedii iyo waqisatu taxkiim xukmintii kala saariddii qisadeedii ayuu halkaa noogu sheegay walamaa balagat markii ay gaartay sinuhu nabiga dadiisa calayhi salaau wasalaam sal llahu aleh ali wasalam amsa waalaaiina sanatan yacni shan iyo soddon sano markay nebiga da'diisii ay gaartay jaa'a waxaa yimid saylun baad oo jaarifun yacni maaragtay meel walba oo gidaaradii derbiga ka midihi cunay weeyaan baaba'shay yani daad roob daay daadkii oo aad u badan oo guryihii derbiyadiisii jidaadka kacbada derbiyaheedii dib gaarsiiye weyaan lanna markii la yidhaahdo jarafa sayl lwaadi waxaa leedahay ay akala min jawaanidihi baa layidhahdaa waadiga dhinacyadiisii balliga dhinacyadiisii markuu cuno ayaa la yidhaahdaa yani jarafa saylu alwaadi baa layidhahdaa marka saylun jaarif wey wax baabi'iyo cunayo eber ka dhigay ayaa kacbadii yimid u yimid kaasoo saddaca dildillaaciyey jidraana alkacbati kacbada gidaaradeedii darbiyadeedii buu maaragtay dildillaaciyey wa kaanat waxayna ahayd kacbadu qad wahanad mid taag darrayd oo aad u taag darnayd bay ahayd min qablu horay aaday maaragtay baaba u ahayd wey liajli xariiqin dad dartii oo hadda ka hor dad qabsaday intuusa daadkaan imaanin bay la taag darnayd iyadoo taag daran ba haddana daadkan u yimid weeyaan markaas wuxuu leeyahay musanifka fadarat baahatay quraysh waxay u baahatay ay u dhibaatootay ilaa binaa'ihaa dhisitaankeedii kacbada ay dhisaan min jadiidin yani mar cusub mar kale inay dhisaan mar kale inay dhisaanoo oy cusboonaysiiyaan ayay u baahdeen weeyaan wa qararuu markaasay kacbadan markii la dhisayey waxay go'aan ku gaareen xoolaha lagu dhisayo inay xoolo xalaala noqdaan ee wax xaraama aan kacbada lagu dhisin waqararuu waxay go'aansadeen anlaa yudkhiluu inaynan gelinin fii nafaqatihaa xoolaha ku baxayo nafaqada ku baxayso ama dhagaxa lagu soo galo ama maaragtay maxaa la yidhaahdaa shaqaalaha loo kireeyo ama wixii kaloo lagu dhisi lahaa ha la keeno waxa nafaqo oo kacbada gelayo inaynan gelinin ilaa tayiban shay xalaala mooye wax falaa yudkhilu inaysan gelinin bay go'aan ku gaarin fiiha kacbadii mahra albaqiyi gabadha jirhkeeda ka ganacsato oo jirhka dhilaysato xoolaha la siiyo inaanan kacbada lagu dhisin mahrulbaqiyi waa kaa wey gabadha markay ay maaragtay jirhkeeda iibsanayso xoolaha ay qaadato maharka kaasaa loo jeeda inaanan lagu darin kacbada walaa bayca riban ribo ganacsi oo maaragtay oo beec ribo la galayna faa'iide ka timid ribo ka timidna inaanan la gelinin kacbadii walaa madlamata axadin qof la soo dulmiyey xoolo laga soo qaatay laga soo dulmiyo laga dhacay ama laga khiyaanay inaanan kacbada lagu dhisin ee tayib iyo xalaal keliya ou noqdo saasay ku heshiiyeen weyaan wahaabu markaas waxay ka baqeen markay damceen kacbadii marka haddii la yidhaha dib ha loo dhiso waa in la dumiye gidaaradan soomaa marka way ka baqeen waxay yidhaahdeen wahaabu waxay ka haybaysteenoo ka baqeen ciqaab allaahi alle ciqaabkii bay ka baqeen calaa hadmihaa duminteedii warseen kacbadii ilaahay oo nabilaahi ismaaciil iyo nabilaahi ibraahim ay dhiseen see u duminaynaa marka ciqaab amoo nagu dhacaabay is yidhaahdeen tan labaad waxay arkayeen yani tii aan soo marnay oo ahaa abrahat alashram oo ninkii xabashiga markuu ku soo duulay inuu kacbada dumiye uu doonayay oo ilaahay uu baabi'iyey subxaanau watacaala tiina way ogyihin marka waxay yidhahdeen haddaan kacbada duminno amaa dhib looga yimaada oo ilaahay na ciqaaba faqaala lahum wuxuu ku yidhi alwliid bn muiira ninkaa wliid ibn muiira la yidhaahdabaa wuxuu ku yidhi ina allaha laa yuhliku lmuslixiina allah ma halaago dadka wax hagaajiyo oo muslixiinta ah. waxa la halaagaya waa maxay waa dadka mufsidiinta o annagana muslixiin baa nahay oo waxma ma xumaynayna kacbad dib u dhisnaanu doonaynaa marka si uu u dhiirigeliyo uma badaa bi yani yahdimu uma badaa wuxuu bilaabay yahdimu inuu duminayo asaga gacantiisa ku bilaabay isagaa duminta ku bilaabay maxaa laga muslixiinaa nagu yidhi markaasay fatabicuuhu raaceen fii hadmiha duminteedii bay ku raaceen xataa wasaluu biha ilaa ay gaaraan kacbadii ilaa qawaacidi ibraahiima nabi ibraahim aasaaskii ou dhigay ilaa ay gaarsiiyeen ayyam bay dumiyeen intii sarraysay gidaaradii oo dhan waa ay dumiyeen weyaan uma ahaduu waxay galeen gudagaleen binaai dhisitaankii kacbada la dhiso ayay galeen wa wakhasasuu marka siday u dhisanayeen maadaama nin walbaba doon uu yahay kacbadii nin walba sharaf uu ku doonayo qabaa'ilkii meesha deganaa way qaybsadeen marka wakastasuu way gooni yeeleen likulli qabiilatin qabiilo kasta oo quraysh ka midahi jusan minha qayb kacbada ka mida ayay u gooni yeeleen la yidhahdeen intaa ilaa intaa qabiilo fulaan baa iskale intaa iyo intaa qabiilo fulaan baa dhisi intaa intaa saasoo u qaybsadeen ayaga qaybsaday weeyaan wa kaana alashraafu dadka madaxda ahna waxay ahaayeen odayaasha quraysh yaxmiluuna alxijaarata cala acnaaqihi ayagoo ajri doonay yaxmiluuna kuwa qaada bay ahaayeen alxijaarata dhagxaanti kacbada lagu dhisay calaa acnaaqihim garbahooda luqumahooda kusoo qaadi jireen wa kaana rasuululahi sal allahu caleh ali wasalam nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa iyo wa cammuhu lcabbaasu adeerkii oo cabbaas ibni cabdilmutalib ah waxay ahaayeen fii man yaxmilu dadka dhagxaantaas qaadaya ka mid ahaayeen dadka qaaday bay ka mid ahay sida imaamu bukhaari fi saxiixiiba uu ku warinayo xadiidu jaabir wuxuu leeyahay lama buniyat alkacbatu dahaba nabiyu sal allahu calayh waali wasalam wacabbaasu yanqulaani alxijaar kacbada markii la dhisayey ayaa nebiga iyo cabaas ibni cabdilmutalib baa soo gurayo markay dhagxaantii soo qaadayeen yani faqaala alcabbaasu lilnabiy sal allah alay wasalam cabbaas baa nebigu wuxuu ku yidhi ijcal isaaraka calaa raqabatik marka hoosguntigaaga intaa furatid garbaha saaro oo dhagax iska xiji saasuu maaragtay yidhi yaqiika min alxijaara dhagaxaan ha kaa ilaaliye sidaa yeel buu nabiga markuu damcay inuu sameeyo faqara cala alardi dhulku ku dhacay markuu dhulka ku dhacay yani markuu hoosguntigiisi intuu furo oo garabka saarto cawradiisa muuqanaysa soomaa markiiba dhulku ku dhacay nabiga calayhi salaatu wasalaam watamaxat caynaahu ila asamaa labadiisa indoodna samadiibay kor u dayeen cirkuu fiiriyey markaasuu uma afaaqa waa miyir beelay weeyaan uma afaaqa markaasuu soo miirsaday markaasu wuxuu leeyahay yani markuu soo miirsaday izaarii izaari buy war hoosguntigaygi hoosguntigaygii markaasuu fashadda calayhi izaarahu markiiba maradiisii ayuu nebigu isku xiray salawaatu wasalaamu calayh hoosguntigiisuu xirtay marka riwaayo kale waxay leedahay famaa ru'yat lahu cawratun bacda dalika maalintaas kadib nabiga cawradiisi lama arag salawaat ulahi wasalaamu calayh marka sidaa darteed markuu yidhi dhagaxa iska xiji nin yar baa tahaye dhagaxa iska xiji maradaada iska xiji oo uu damcay oo maaragtay cawradiisi inay faydmato uu damcay yani markiiba nebigu waa kan waa maaragtay dhulku ku dhacay oo waa miyir daboolmay wey saasuu ujeeda saasuu xadiidkaas imaam albukhaari ayaa fii saxiixa ku warinaya watawalla albinaa'a bannaa'un ruumiyin ismuhu baaquum watawalla albinaa dhismihii waxaa injineer ka ahaa oo dhisayey yani fuundigii dhisayey wuxuu ahaa bannaa'un nin muhandis ah oo injineer ahoo dhiso oo ruumiyun rumaanka u dhashay weyaan yan dadkaas rumaanka dadka yurubta ayay marka magacaas loo yiqiinay ayuu ka mid ahaa weyaan nin maarata muhandis ahoo injineer oo rumaani ah ayaa dhisay ismuhu magaciisana baaquum la yidhaahdo magacaasuu lahaa ninkaasa injineerka ah kacbada dhisaye weyan wadaaqat bihim annafaqatu ayibatu can itmaamiha cala qawaacid ibraahim wadaaqat waxaa ciriiri gashay bihim waxaa la cililyoomtay bihim quraysh annafaqatu nafaqadii baa cililiyoontay aayibatu ee wanaagsanayd calaa itmaamihaa kacbada dhammaystirkeedii calaa qawaacidi ibraahim nabi ibraahim aasaaskiisii inay ku dhammaystiraan nafaqadii baa ka gaabatay yacni way heli waayeen nafaqa ayiba xoolihii baa ku yaraaday weeyaan marka sidaa darteed kacbada iyo kala barana kama tegi karaan hadday aasaaskii nabi ibraahim ku dhisaanna dhaqaalihii baa ka go'ayo sidaa darteed bay marka fa akhrajuu minhaa kacbadiiba waxay ka soo saareen naxwa sittati adrucin min jihati shimaal dhanka waqooyiga yacni wax lix dhudhun u dhigmo oo kale ayay ka soo gaabiyeen oo ay kacbadii ka soo saareen weyaan maadaama ay gaari weyso si ay marka u dhammaystirtaan markaasay wabanuu calayha waxay meeshii lixdii dhundhun ka sokaysay oo kasoo soka mariyeen iyo dusheeda waxay ka dhiseen jidaaran qasiira darbi yar bay ka dhiseen calaamatan ay calaamad uga dhigayaan annahu min alkacba intaan yarta ihi kacbaday ka mid tahay laakiin annaga waa naga gaabatay oo intaan saanan u soo gaabinay bay leeyihiin wa hada aljuzu juskaa yarka ahee la dhisay oo meesha ku yaallo laakiin meesha bannaan ay kacbada ka mid tahay huwa almacruufu bilxijri waalxatiimi loo yaqaano gidaarkaasi xijri waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa alxaiimna waa loo yaqaanaa xaiimka waxaa la yidhaahdaa waa binaaun qubaalat almiisaabi min khaarij alkacba yani meeshaan miisaabka hortiisa oo kacbada bannaankeeda ahi kaasa xatiimka la yidhahdo waa daratay kacbada wax yaraa ka dhisan derbi yaraa ku wareegsan derbigaa yarka ah oo la dhex mari karo ayaa iyo kacbadii iyo derbiga u dhaxeeyo kaa ayaa la yidhahda marka quraysh kaasay dhiseen si ay calaamad uga dhigaan intani inay kacbada ka mid tahay laakiin ayaga nafaqadii ay ka yaraatay ay ku kamidi waayeen weeyaan sidaa in loo ogaado daraaddeed buu sameeyey waad ogtihi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ah axaadiistiis markuu maka qabsaday yacni caysha isagoo la hadlayay wuxuu ku yidhi dadkaaga oo islaamnimada ku cusub quraysh haddaanan ka baqi lahayn waxa weye lahadamtu lkacbata wala banaytuha calaa qawaacidi ibraahim asaas ibraahim kan kacbada dumiyo baan aasaaskii nebi ibraahim ayaan gaarsiin lahaa maxaa yeele qowmkaada nafaqadiibaa ka yaraatay ay ku dhisi lahaayeen dhaqaalihiibaa ku yaraaday laakiin wuxuu ka baqay nebiga calayhi salaatu wasalaam in la yidhaahdo maxamed riyaasuu doonaya riyaaso doomwa isagaa inuu sharaf iyo magac ku yeesho kacbadii rabaa in la yidhaahdo oo markaasi qurayshna ay marka islaamnimadii ka laabtaan diiddo uu diidayabuu uga tegey waagii dambe sidaad ogtihiin cabdulaahi bni zubayr markuu kacbada qabsaday oo uu yidhi xadiidkii nebigana uu xusuustay oo madax uu noqday oo inuu dhiso uu damcay markuu dhisay oo qawaaciddii uu ku simay waatay xajaaj iyo bani umaya ay dagaalamayeen cabdilmalik ibni marwaan xajaajna uu ka adkaaday markii dambe uu cabdulahi bni zubayr kacbada ku dilay markii dambena uu xajaajna ku celiyo asaaskii quraysh uu ku celiyo tii cabdulahi bni zubayr uu ka tuuray meesheedii hore u ku celshiy marka sideediibaa marka loo daayay halkaasaa lagu celiyey walamaa wasala albinaau dhismihii markii uu gaaray ilaa mawdici xajari swadi xajaru aswadkii dhagaxii madoobaa markii booskiisii iyo makaankiisii uu gaaray raada kullu ra'iisin an yatasharafa biwadcihi fii makaanihi ilan qabiil walbaba meelaa dhisa la yidhi somaha lagu aadiyey markii darbigii uu soo dheeraado xajarul aswadka meeshii uu lahaa makaankiisa in la dhiga la kullu ra'iisin nin kasta oo madaxoo quraysh madaxdeedii ka mida an yatasharafa inuu asagu yani maaragtay sharaf ku helo biwadcihi dhigistiisa fi makaanihi meeshiisi ou dhigo makaankii ou lahaa inuu asagu dhigo baa walbaba damcay marka anaa dhigayo oo reer hebel ah maya anaa dhigayo oo reer hebel ah waa la isqabsaday fawaqaca baynahum dhexdooda waxaa dhacay altanaasicu waalkhisaam toob iyo muran ayaa dhexdoodii dhacay wastamara arbacata ayaamin aw hamsa toob iyo murankii annagaa dhigayno iyo annagaa dhigayno ay madaxdii isku baysatay ayaa murankii wuxuu daa'imay afar maalmood arbacata ayaam aw hamsata ayaam ama shan maalmood shan maalmoodaa dhismo uusan jirin yaa xajarul aswadka meeshiisa dhigayo keliyuu isku haystay annagaa dhigayna annagaa dhigayna wakaada wuxuuba siga arinkaas nisaac iyo doodii yataxawalu inuu u bedelmo oo u wareego ilaa xarbin daamiyatin fi lxarami dagaal uu dhiig ku daato xaramka dhexdiisa inuu muranka isku bedelay buuba gaareen yacni qolo walbaba ma dhigi kartaan annagaa dhigayna la yidhaahdo inay dagaalamaan ilaa laakiinse ana abaa umayata bna almugiirata almakhzuumiya abaa umaya بن muiira oo reer bani makhsuuma ayaa tadaarakaha bixikmatin dagaalkaas inuu dhaco wuxuu maaragtay haleelay oo kala hortegay oo ku haleelay arin xikma leh ayuu kala hortegay weyaan oo ku haleelo kaga daba tegay wa wuxuuna ahaa qraysh ninka ugu da'da weyn buu ahaa umayat bnu muiira yani qoraysh markaas dadkii joogay ninka ugu da'da weyn buu ahaa fakhtaraxa calayhi wuxuu u soo jeediyey oo ikhtiraax yani soo jeedin oo u soo jeediyey an yuxakimuu inay ka xaakim dhigtaan awala rajulin yadkhulu calayhi min baabi lmasjidi an yuxakimu inay xaakim ka dhigtaan wala rajulin ninkan ugu horeeyo oo yadkhulu calayhim ayaga u soo galo min baabi masjidi masaajidka iriddiisaas qofka ugu horeeyo ka soo galo inay xaakim ka dhigtaan buu kula heshiiyey inta isdiri lahaayeen ninka inuu kala xukmo wixii ay ku xukumaan inay aqbalaan faqabiluu dalika arrintaasi way aqbaleen wattafaquu calayhi wayna ku heshiiyeen wa kaana min qadari illaah all adarkiisii waxaa ka mid qadihiisii ana wala man qofka ugu horeeya oo dakala soo galay bacda hada alqaraari qaraarkaas go'aanka markii la qaatay dabadeed qofka ugu horeeya soo galay inuu noqdo huwa rasuululahi sal l sam nabiylahi muxamed alayh salaat wasalaam ayuu noqday qofka ugu horeeya oo soo galay falamaa ra'awhu markay arkeen hatafuu yacni waa ay qayliyeen wey aliifaafu waxaa la yidhahdaa waa asayxatu maca maddi sawti baa la yidhahdaa waa yani waxa weeye qaylada qofka uu qayliya asagoo weliba dhawaqa kor u qaadaya kor asagoo u qaadayo ayaa xitaabka la yidhahdaa hatafuu way qayliyeen wa qaaluu markaase waxay yidhaahdeen haada alamiinu radinaahu haadaa midkan soo galay alamiinu ninkii aaminka ahaa wey radinaahu raadi baanu ka nahay waa nabiylahi maxamed calayhi salaatu wasalaam kulligood ma yaqiinna dhaqankiisa weeyaan marka raadi bay ka noqdeen haada muxamadun bay yidhahdeen kani waa muxamed weeyaan falama intaha ilayhi markuu u yimid oo ayagoo soo gaaray wa ahbaruuhu ay u sheegeen nabiga calayhi salaatu wasalaam alkhabara warkiina ay u sheegeen waxay isku haystaan inuu yahay yaa xajarul aswadka meeshiisii dhigayo markay arrintaa u warameen nabiga calayhi salaatu wasalaam akhada ridaa'an go'buu soo qaaday go' soo qaaday wawadaca fiihi alxajar alswada go'ii buu dhigay xajar dhigay xajarulaswadkiibuu soo qaaday go'ii buu dhexdiisa saaray wawadaca fiihi yani go'ii ridihii dhexdiisiiba wuxuu yeelay alxajar alswada dhagaxii madoobaabuu geliyey wa amarahu markaasuu qabaa'ilkii ru'asadoodii wuxuu faray an yumsika inuu qabto kullu waaxidin minhum mid kastoo ayaga ka mida biarafin min alridaa'i qayb gees oo maaragtay go'ii ka mida ah inuu qabto wayarfacuhu uuna kor u qaado ilaa meeshii la gaarsiiyo markaasaa odayaashii oo dhan isku haystay oo ku dagaalami lahaa nin walbaba go'ibuu dhinac ka qabsaday markaasay kor u soo wada qaadeen falammaa wasala alxajaru lswadu xajarulaswadkii dhagaxii madooba markii uu gaaray ilaa mawdicihii booskii la dhigi lahaa makaankii la dhigi lahaa markuu gaaray yaa gelinaya marka ahadahu maadaama isaga xaakimo uu yahay ahadahu nabiyu sal alla alay wasalam nabiga ayaa qaaday biyadihi gacantiisa ku qaaday wa wadacahu fii makaanihi booskiisana asagaa dhigay kulligood way wada qaadeen laakiin markii la dhigi lahaa isagaa go'ya ka dhexbaxshay meesha uu lahaana geliye nabiga calayhi salaatu wasalaam wa kaana wuxuu yidhi sheekhu wuxuu ahaa arintaasi xalan xal dad wax lagu kala badbaadiyo lagu kala xukumo xallan xasiifa yani xasiifan ay muxkaman mid la sugay xal aad loo sugay oo hagaagsan buu ahaa weyn radiya bihi ljamiicu dadkii dhammaantood odayaashiiba ay ka wada raadi noqdeen buu noqday wlxajaru lswadu hadda xajaru aswadka iyo yani maarata shanigiisa iyo albaabkii iyo gidaaradii iyo mid walbaba inta uu mitir ahaa ayuu nooga sheekeena kacbadii ay quraysh dhistay inta uu ahaabuu nooga sheekeeyey wlxajaru lswadu dhagixii madooba yartaficu wuu kor noqonaya can ardi lmataafi dhulka lagu tawaafo dhulka lagu wareego mitran wa nisfa mitrin yacni wuxuu ka kor noqday hal mitir iyo nus ayuu dhulka ka sarreeya xajarulaswadka meeshuu ku jiro waa hal mitir iyo nus weeyaan ama albaabu kacbadu ay leedahay faqad rafacuuhu way kor yeeleen naxwa mitrayn laba mitir ayay u kor yeeleen xataa laa yadkhula ilaa uusan soo gelin kacbadii ila man araaduu ilaa qofay doonaan mooye ayaga cid kale inaysan soo gelin doonis ay doonayaan ayay laba mitir uga dhigeen haddii laba mitir dhulka la dhigi lahaa albaabka oo sida masaajidka loo soo galo cid walbaa soo geli marka laba mitir markii uu gaaray bay albaabkii marka dushiisa ka dhiseen halkaasay gaarsiiyeen weyaan ama aljudraanu darbiyadii oy kacbadu lahayd farafacuuha way kor yeeleen gidaaradii diraaca dhudhun ayay kor u qaadeen ay saa u dhiseen gidaarka diraac bay gaarsiiyeen weyaan wa kaanat markii hore waxay ahayd intaysan quraysh dhisin cala nisfi min dalika sideed iyo tobankaas nuskeed buu ahaa bimacnaa sagaal dhinac buu ahaa weeyaan sagaal dhudhun ayuu markii hore ahaa wey wa nasabuu fii daakhili lkacba kacbada gudaheeda dhismihii ay ka sameeyeen buu haddana noo sheegi wanasabuu way taageen fii daakhili waxay ka taageen sittata acmidatin lix tiir bay ka dhiseen oo fii safayni laba safa yacni saddex safkaan ah iyo saddex safka kala ahi ayay ka dhiseen weeyaan laba saf oo saddex lix tiir ay ku taallo ayay dhexdeeda kacbada gudaheeda ay ka dhiseen uma saqafuuha markaasay sakfigii kore ayay ku dadeen sanqaafka la yidhaahdo ayay ku dadeen cala irtifaaci aa diraaca waxay sakfi ku sameeyeen irtifaac waxaa la yidhahdaa yani eh, kor noqosho iyo dhirir oo ah shan iyo toban dhudhun camal ah ayay sidaas ugu saaqaaf sakhfi ugu sameeyeen koraysaa uga dadeen weyaan wa kaanat min qablu intaysan quraysh dadin saqafkaas kore intaysan dadin ka hor waxay ahayd kacbadu biduuni saqfin walaa camuudin saqaf ma lahayn kacbada waa bannaaneed waxay u furnayd cirkay u furnayd tiirar oo dhexda ku yaalana ma lahayn lanna tiirkan waa inuu saqaf ka qabtaa loogu talagalay saasay u sameeyeen laakiin markii hore tiirna gudaha kuma jirin korna kama dadnayn oo ma daboolnayn weeyaan saasuu u jeedaa weyan siiratuhu sal allahu calayh ali wasalam qabla albicfa intaan nebiga la dirin ka hor dhaqankiisu seebou ahaa siiradiisu seebay ahayd taariikhdiisii dhaqankiisii taarikh nololeedkiisii seebou ahaa weeyaan intaan nebi laga dhigin ka calayhi salaatu wasalaam nashaca sal allahu calayh waali wasalam nabiyulaahi moxamed wuu barbaaray mundu sibaahu yaraantiisii laga soo bilaabo saliim alcaqli miduu caqligiisu fiyoon yahay isagoo ah badbaado qabo waafir alquwa awooddiisuna ay kaamil tahay nasiih aljaanibi dhinaciisana uu maaragtay yani eh, nasiih yahayo wax xumaanaho lagu yaqaano aynan jirin aljaanib waa dhinaciisa oo nasiih yaho fiyooya wax dhibaato lagu yaqaanay xumaan aysan jirin fataracraca nebiga yani taracraca waxaa la yidhaahdaa yani nasha'a waa la yidhaahdaa shabba waa la yidhaahdaa istawad qaamatuhu waa la yidhaahdaa inta macaanidaasoo dhanba waa lagu fasira yani taracraca jooggiisiba kaamil noqday oo dhammaystirmay ama maaragtay maaragtay nasha'a wuu soo koray shabba waa wanaduja wuu bislaaday nabiga calayh salaat wasalam nuduuj macnaa ninnimuu gaaran weya waa bisbisayl buu gaaran wey wahuwa nabiguna calayhi salaatu wasalaam jaamicun mid kulansaday buu ahaa lisifaat alxamiida sifooyinkii tilmaamaha wanwanaagsan oo ammaanta ah mid kulansaday buu ahaa weeye washiyami nabiila dabeecadaha wanaagsan mid kulansaday buu ahaa fa aturaasu waxaa la yidhahdaa waa aljayidu min kulli shay baa layidhahda shay kasta kiisa wanaagsan aturaas la yidhahda wuxuu ahaa mid wanaagsan buu ahaa rafiican oo sarreeyo min alfikri saa'ili xagga fakarka wax asiibo fakarkiisa iyo dareenkiisa iyo soo u fakaro mid saa'iba buu ahaa oo aad iyo aad iyo fiirada sawaabka ahba wuu lahaa weyaan tanaasba uu ahaa w wa miaalan tusaalebuu ahaa nihaaiyan tusaalihii kama dambaysta ahaabuu ahaa fii makaarim lakhlaaqi dabeecadaha teeda wanaagsan meeshay ku dhammaatay yoolkeeda yani buu tusaale nabigu uu ahaa salawatullahi wasalaamu calayh wamaxasin alkhisaali khasladaha iyo arrimaha tooda wan wanaagsan weeyaan imtaaza nebigu wuxuu la socmo dadka kala gooni ah bisidqi runta wlamaanati amaanada wlmuru'ati yani muru'ada waxaa la yidhaahdaa waa malaka oo qofka ku jirto oo ka reebayso can safaasif alumuur arrimaha xunxunkaa waxa ka ilaaliyaa la yidhaahdaa muru'ada muru'a waa sharaftaadood ilaaliso weya macnaha qofka yacni meel aysan asagoo kale inuu tago aanan aysan sharaf u ahayn inuusan tegin maalan muruu'ada waxaa la yidhahdaa shay waa waxay maaragtay ku tilmaamaan culummadu waa adabun nafsaaniya baa la yidhahdaa waa adab oo qofka naftiisa ku sugan taxmilu muraacaatuha alinsaan ilaalinteeda ou ilaaliyo dabeecadaas iyo aadaabtaas ou ilaaliyo ay ku xambaarayso qofka insaanka ah cala lwuquufi cinda maxaasin alakhlaaq inuu dabeecadaha kuwooda wanwanaagsan inuu ku sugnaado wa jamiili alcaadaati dhaqanka tiisa maaragtay quruxsan inuu ku sugnaado la doonayo yani waxaa ka mida waxay dhahaan matalan culimmado kale waxay ku sheegaan hadba dhaqanka dadkaas laga yaqaanoo kale dhulkaas dhaqanka laga yaqaano wax khilaafsan inuu qofku la yimaado umuru aad waxa jabinaya taasoo kale maalan hadda culimmadoo kale iyo waxaa lagu yaqaanaa koofiya inay qaataan cimaamad iyo ay qaataana lagu yaqaanaa wadaadka hadduu dabagaab gashto oo meesha maraya ama surwaal u qaato dabaxu aka ordaya waxaa leeyahy waa muru'adiisu wax u dhibaa laleeyahay waa muru maxaa laguma yaqaana culimmadii laguma yaqaano wey haddii nin weyn oo khiyaar khiyaaru naas ah jidka intuu makhaayad cunto la fadhiista mii soo dhigto cuntada bariis baasto ku cuno waa sharaftiisa wax uga dhaca muruu'ada noocaasoo kalea la yidhaahdaa weya marka nebiga calayhi salaatu wasalaam muruu'adaasna ilaahay waa uu siiyey subxaana wa tacaala wa shajaacatu geesinimona ilaahay wuu la gooni noqday waalcadli cadaalad buu la gooni noqday waalxikmati xikmo ayuu la gooni noqday waalcifati dhowrsanaan buu la gooni noqday wazuhdi zaahidnimo oo adduunkan yani waxba uusan qiimo lalahayn uu zaahid uu noqdo buu la gooni noqdo waalqanaacati deeqtoon oo wix ilaahay siiyo uu ku deeqtoomo qanaaca ku leeyahay waalxilmi dulqaad buu la gooni noqdo wsabri sabr waa isla isagii laftiisii wa sabr oo la dulqaato wey washukri wixii ilaahay uu siiyo ka shukriyo waalxayaa'i xishood buu la gooni noqdo waalwafaa'i ballanta uu oofiyo ayuu la gooni noqday iyo waaltawaaduci inuusan iskibrinin oo dhulka isdhigo oo dadka masaakiinta iyo ducafada uu la socdo watanaasuxi inuu dadka u naseexeeyo oo nasiixa oo naasix u noqdo arrimahaas oo wanwanaaga wanaagsan kulligood ayuu nabigeenna la gooni noqdo dadkii kala gooni noqday wey wa kaana calaa aclaa qimati min albiri walixsaan wa kaana nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam calaa aclaa qimatin meesha fiidda ugu sarrayso korkeeda ayuu ahaaday min albiri wanaagga samafalka iyo walisaani wanaagaba samafalka iyo ixsaankaba halkaasuu ka joogay weyaan kama qaala camuhu abu aalibin sida adeerkii abu aalib uu yidhi oo kale waabyada yustasqa alhamaamu biwajhihi timaalu lyataama cusmatun lilaraami baydkaas imaam lbukhaari fii saxiixii kusoo guuriya yani qasiidadan abu aalib baa loo nisbeeya oo iska leh waxayna ilaa qasiidada ilaa siddeetan bayt ka badan ayay maaragtay ayay kutubta wariyaan weeyaan marka baydkaana ka mid ah oo nebiga ku ammaanay abyada warubba abyada abyadana in la kordhigo daadka wey marka waxa weye waxaan leenahay warubba abyada waxaa la arkaa mid cad oo yustasqa alhamaamu daruurtii lagu talbo biwajhihi wejigiisa lagu talbo yani roob lagu dalbo wey ilaahu roob lagu sii wejigiisa la yidhaahdo kaasoo lyataama agoonta yani midka quudiyo oo u gargaaro u kaalmeeyo ah cismatun dhowris iyo mancin ah lil araamiil haweenka garoobbada ahna yani cismo u ahoo ka ilaaliyo kana manciyo wax alla wixii dhibaya ka ilaalinaya marka nabigu ku ammaanaya calayhi salaatu wasalaam aad maaragtay abu taalib oo adeerkiiya ayaa ku ammaanaya wey marka eh, imaalka asal ahaan imaalyataama baa layidhi imaalka waxaa la yidhaahdaa alcimaadu waalmalja'u waalmacamu waalmugiitu waalmuciinu waxaasoo dhan waa lagu sheegaa mid u kaalmeeyo weeyaan adoonta u gargaari jira u kaalmayn jiray cusmat lilaramilna waxaa loo jeeda alaraamil waa jamcu armalatin armalatina araamil lagu jamciya armaladana waxaa layidhaahdaa alfaqiiratu alatii laa zawja laha haweenta faqiirada ahoo aan zawjka lahayn yaa la yidhaha ninka aanan qabinin oo garoobka ah ama ha laga dhinto carruur agoon ha haysato ama yaan laga dhimaninoo ha la furo miskiinka aan waxba haysaninee garoobka ah baa la yidhahda ayagana nabigeenna wuu ka reebi marka meeshaan uu leeyahay waabyada yustasqa lhamaamu biwajhihi kitaabkan eh, ibn hishaamka sheekha sharxay oo la yidhahdo suqayli kitaabka uu leeyah rawdat lunuf yani wuxuu leeyahay haddii la yidhaahdo abu aalib seebow hadalkan ku yidhi yustasqa lhamaamu biwajhihi maxaa yeele nebiga markii roobdoonta ilaahay lagu weydiisan jiray oo la dhihi jiray rasuulka ilaahayow ilaahay noo weydii roob la dhihi jiray waxay ahayd bacd alhijra markuu nebigu hijroodo madiine uu tegey kadib bay maaragtay ay saxaabadu markay abaarsadaan ayay dhihi jireen dadkii waa baaba'een xoolihiina waa baaba'een abaarba iyo dhacday ilaahay noo bari markaasuu mimbarka inta istaago ayuu ilaahay subxaana wa tacaala weydiin jiray inuu ilaahay roobeeyo markaasaa rabbi roobka siin jiray abu aalib marka seebuu ku ogaaday haddii la yidhaahdo maxaa yeele waa bacd alhijriba arrintaasi dhacday seebuu u yidhi waxay leeyihiin jawaabaad badan ay ka bixiyaan jawaabaad badan ay ka bixiyaan waxay leeyihiin abu aalib wuxuu goobjoog u ahaa nebigoo yar oo wiil yar ah ayaa aabbihii cabdilmualib oo abu taalib aabbihii ah nebigana awowgii ah ayaa nebigu watay wiilkiisii oo n muxamed oo ilmo yara markaasuu roobdoon sameeyey hadda ka hor waa hore intuu nebigu yaraa markaasaa ilaahay roob siiyey taasuu ogaa sidaa darteed buu sidaa u leeyahay bay ku jawaabaan wey waxay kaloo ku jawaabaanay yidhaahdaan maye markuu arkay nebilaahi maxamed waxyaalaha calaamaadka iyo nebinimada iyo khayrka faraha badan uu ku arkay oo uga muuqday daraaddeed buu sidaa iskaga yidhi hadalka uu bixiye weyaan marka qasiidadan waxaa la yidhaahdaa waa aaday u dheerayd shiicada nimanka le raafidada ah yani waxay ka dhigtaan abu aalib inuuba muslim ahaabay gaarsiiyeen maxaa yeele waa abwaaba islaamay bay tahay markaasay ahlu ayay ku caayaanay kula dagaalamaan laakiin abu aalib sida nusuusta saxda ay tilmaamayso kufri buu ku dhintay waana tan aayadda ay ku soo degtay allah uu leeyay innaka laa tahdii man axbabta walaakin allaha yahdi man yashaa nabigana uu ku yidhi kelimad ii dheh uxaaju laka biha cinda allah kelimadaan ilaahay agtii kugula doo hortooda aan idhaahdo ilaahay wuu yiri oo laa ilaha ila allah dheh uu ka diiday oo yidhi calaa millati cabdilmualib isagoo leh oo markaa sidaa ku dhintay weeyaan wakaana nabigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam wasuulan mid xidhiirin badan liraxmi raximka xidhiirin badan buu ahaa xamuulan qaadis badan limaa yudqilu waxa cusleeyo kawaahil annaasi dadka garbahooda waxa cusleeyo kawaahil yani waa jamcu kaahili kaahilna waxaa la yidhahda acla dahri mima yeli lcunuq dhabarka meeshiisa ugu sarrayso oo luqunta la xidhiirto ayaa kaahilka la yidhaahdaa wey marka yani waxa wey waxa dadka garbahooda cusleeyo nebiga mid qaadi jiray bu culaabtaasoo dadka ka qaadi jiray yusaacid wuu u kaalmayn jiray man acdama alcaysha qofka nolol waayo wuxuu ku noolaada waayo xataa yusiiba alkasab ilaa uu kasab helo yo ugu kaalmayn jiray wuxuu cuna qofkii waayo oo ku noolaada waayo yo u kaalmayn jiray ilaa wuxuu ku noolaado u helo kasab ou helo wa kaana nebigu wuxuu ahaa yuqri dayfa martida mid xidhiiriyo oo marti soora buu ahaa wayuciinu mid u kaalmeeyabuu ahaa man nasalat axadka ay ku soo degto bihi axadkaasi annawaasilu musiibooyinka qofkay ku degaanna waa u kaalmayn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waqad axaatahu allah allahna waa u koobay nebiga bilxifdi dhowris waricaayati ilaalin ilaahay baa ilaaliyey rabbi baa dhowri jiray subxaana wa tacaala wabaada wuxuu allah necbaysiiyey ilayhi nebigu wuxuu necbaysiiyey maa kaana fii qowmihi dadkiisa quraysha waxay ku sugnaayeen ayaa ilaahay necbaysiiyey oo ah min khuraafatin wa suu'in waxyaalaha khuraafada ay ku jiraan iyo xumida suu'uga ay ku jiraan ayaa rabbi necbaysiiyey falam yashhad nabigeenna ma xaadirin cibaadat alawthaan sanamyada oo quraysh ay caabudo ciidahooda ma uunan tegi jirin waxtifaalaati shirki shirkiga ixtifaalka iyo dabaaldega loo sameeyana kama uunan qaybgeli jirin mana xaadiri jirin nabiga calayhi salaatu wasalaam walam yakul ma uunan cunin nabiga calayhi salaatu wasalaam mima dubixa cala nusri waxa ay taageen asnaamtooda ihi xoolaha ay u gowracaan xoolaha loo gowraco ma uunan cuni jirin wamaa aw amase uhilla musawaqa kor loogu qaada bihi shaygaba liayr illaah alla waxaan ahayn loo gowracay yani waxaan magac ilaahay ahayn wixii lagu gowracay oo dhawaaqa kor loogu qaaday ama sanam loo gowracay hilibkaa nabigeenna ma cuni jiray salawaat llahi wasalaamu calayh wa kaana nabigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laa yasbiru midaanan ku sabrin buu ahaa calaa simaaci alxalifi billaati waalcuza labadaa sanam allaata walcusa ku dhaarashadooda lagu dhaartana nabiga dhegaysigooda maku sabri jirin inuu dhegaysto raadi kama ahaan jirin waa ka tegi jira meesha lagu sheego laa yasbiru ma uuna ku sabri jirin calaa simaati alxalifi dhaartii maqalkeedii billaati waalcusa labadaa sanam lagu dhaarto allaata walcusa ay ku dhaartaan way ku dhaari jireen wallaati walcusa bay dhihi jireen marka taasoo kale nabiga ma dhegaysan jirin fadlan iska can masi lasnaami inuu asnaamta taabto aw itaqarubu ilayha inuu u dhowaadan iska daaye xataa ma uunan maqli jirin ku dhaarashada lagu dhaaranaya xataa raalli kama ahaan jirin wey wa kaana nabigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam abcad annaasi dadka midka ugu fogaanshaha badan min shurbi alkhamri khamrada cabitaankeeda weligiis ma cabin waa ka fogaan jira baynamaa qowmkiisao dhan ay cabi jireen wa shuhuudi almalaahi meelaha waxyaalaha lagu daaho oo laqwiga ah xaadiridoodana mauuna ka qaybgeli jirin xataa lam yaxdur ilaa uusan baxaadirin majaalisa lahwi meesha yani dadka lahwiga lagu sameeyo xumida lagu sameeyo maalan majaalis lahwi meelaha turubka iyo qimaarka iyo lagu ciyaaro iyo maxaa ciyaaraha lagu sameeyo wasamari meelaha habeenka lagu soo jeedo sheekooyinka baatilka ah soo jeedka caawa sheekaysanayn kama qaybgeli jirin mana xaadiri jirin wanawaadiixa naadigana ma tegi jirin meelaha lagu qabto xafladaha lagu qabto oo maanta lagu sameeyo ma xaadiri jirin allatii nawaadidaasoo kaanad ahayd muntasaha shabaab meelaha ay dhallinyaradu ku raaxaystaan oo siyaaxada iyo nushada u tagaan yani maaragtay ciyaaraha meelaha lagu hayo iyo ma uusan tegi jirin muntasaha shabaab iyo wamultaqa alaxiba kuwa isjecel meelaha ay ku kulmaan fii makka maka dhexdeeda oo fisqiga iyo xumaanta lagu samaynayo nabigeenna kama qayb qaadan jirin weeyaan hada wbillahi tawfiiq wsal allah wslam cala nabiyina mxamed